الرحمن الحمd للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نabyina mحmd وآlih وصxبh أجمعين أma bعdu bab الcidة والإحdاad waxaan ku ahaynay kitaabkii bluغ الmrاm min adilaة الأحkاm للxaafiظ ibn xaجر alcasqlاniyi raximh الlahu taعaalى kitaabu طلاq ayaana ku jirnay bab اlcidati cidadii ayuu u baab yahay axkaamteeda wاlإxdaadi iyo afayda cidada marka waxaa weyaan xiliga ay haweenka haweenta ay suganayso marka la furo xiliga ay suganayso oo aanay guursan karin ninkeeduna uu ku noqon karo waktigaas waxaa la yiraahdaa ciddo saasaa dheera marka hmm. haweentiina nikaaxay ka suganaysaa ma nikaaxsan karta ninkiina naagtiisa inay soo cesho hadii dalaaq daa-in uusa ku furin iyada dhexdeeda ciddada yani sigasadaas dhexdeeda ayuu ku soo ceshaa taas marka ciddada ixdaadkana waxaa la yihahdaa tarku ziinati wadhiib tarku ziinati wadiibi macan in laga tago ziinada iyo isbarafuuminta si wada jira looga tago waxaa la yihahdaa axadat ilmaratu tuxidu xdaadan axadat ilmaratu tuxiddu ixdaadan waxaa kaloo la dhihi karaa waxadad taxidu xidaadan ficaa lagu keena ixdaadkuna waa sifo ama tilmaan weyaan wuxuuna tilmaan u yahay muctadmidda cido tirsanaysa ee ninkeeda uu ka dhintay ayaa marka ayaa marka sidaa yeeleysa waana arin qadiim oo islaamka ka hor jiri jiray islaamkuna uu sugay weyaan arintaas ayb wuxuu yihi marka sheekha raximahullah labadaas xugun bu halkaan marka uga hadla ciddada axkaamteeda iyo ciddada ciddada haddaan ka hormarno laba sababay leedahay ciddada laba sababood ayay ciddadu leedahay sababka koowaad waxaa weyaan dalaaq inuu dhaco oo inay ku timaado furin ninku oo wax furo tan labaadna nooca ay tahay inuu ku yimaado dhimasho inuu ku yimaado labadaas keliya unbaa marka ciddada sabab u noqon kara imaa furiin haweenta la furo iyo imaa dhimasho laga dhinto labadaasa cidda ku imaan kartaa wix labadaas ahan ciddo maba la imaan karta labadaas sababood bay leedahay haweenta marka la furay aan ku horumarno midda la furay laba ayaan u kala qaadaynaa mid madkuulo ah iyo mid aan la dukuulin haween markaas ninkeedi guursaday galmooday iyo inas u galmoonin haddii isagoon u galmoonin oo furo haweentii hadiyada wax cidda a ah ma laha yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha iyado cidda malaha midna midda madkuulada ah ee marka la dukuulay ee ninkeeda uu tegey laba ayaan u uqaybinaynaa iyada xaail iyo xaamil xaamilun wa xaailun mid yani caloosheeda ee mid yani raximkeedu maran yahay oon uur lahayn iyo mid uur leh ayaan ukala qaybinayna midda uur kale cidadeeda waxaa weeyaan inay dhigto waxaas marka caloosheeda ku jirin ama rixmkeeda ku jira inay dhigto wadcu lxamli ayaa u ah ciddo u ah waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ayuu yiri alla subxaana watacaala kuwa uureyda oo uur kale waktigeeda waxaa weyaan inay uurkooda dhigaan tan kale <coughs> midda xaailka ah iyada marka kan xaailka ah markaa iyada aan uurka lahayn xaail ayaa la yiraahdaa taas iyadana labay u kala qaadmaysaa cidadeeda in saddex ay ku tirsato quri i inay ku tirsato waa haddii ay tahay kuwa haweenka xaydo haday tahay dawaatul iyo kuwa aan dawaatul ahayna loo kala saara kuwa dawaatul xayd ah cidadeeda waxay noqonaysaa saddex qur wlmualaqaati yatarabasna bianfusihina alaaata quru qurigaasna laba macno ayuu leeyahay aduhru walxaydu labadaba waa la dhahaa culmada saxaabta qaarkood waxay ku tageen alquru inuu yahay duhriga inuu yahay qurigu inuu yahay duhriga ayay culamo badan ay ku tageen caaisha iyo ibn cumar iyo ay kamid yihiin waxayna daliil ka dhiganayaan marka asalka luqa ahaan waxay dhaheen qurigu waa bimacna jamci ayuu ka yimid asalkiisa hore dhiigguna waxuu ururaa xilliga ay haweentu daahirka ay tahay ayaa dhiig oo ururaa ila dhiig waa samaysna mogta waa urura inta ay daahirka taho urura saa darteed marka alqur huwa duhru bay dhahay waxaa kale ay daliishadeen faaliquuhuna licidatihina faaliquuhuna fura licidatihina ay fii cidatihina ciddadooda ay tirsanayaan ku dhex fura markaana waxay ku macneeyeen marka meeshaas in loo jeedo haweentana waxaa la furaa dhuhri aan lagu jimaacin marka hadii layii cidada dhexdeeda ku fura cidaduna dhuhriga xaydkuna dhuhriga kudhaaujeeda furinkuna oo dhuhriga ku dhacaayo ay waxay yihaahdeen aayadda liciddafihina ay fii ciddafihina waana dhuhriga culammada qaar kalena qurigu waxay ku macneeyeen xaydkay ku macneeyeen imaam axmed ayaana sidaas ku tegey iyo marka eh, riwaay oo imaam axmed asxaabtana cumar iyo cali bn abi aalib iyo ayaa ku tageen marka eh, saasa ah, marka kelimadu waa mushtarak calaa kuli xaal mar hadaad xayb layra hadii duhri labadaba layraa duhriga hadii aan dhahno waa duhri hadaan dhahno oo haweenta iyadoo daahira oon loo tegin la furo duhrigaas lagu furay waa tirsanaysaa koy markii xayd ou ku dhaco haddana ay daahir noqoto qur'igii labaada dhaca u socdo markay marka dhuhriga dhamaado oo ay xaysho kadib waxaw marka dhuhriga saddexaad waa qurigeedii saddexaad sadexdii quri waa dhamaysata marka somajeedi xaydka dambe markau ku dhaco waa guursan kartaa haweenka dan lasoo ceshaniy waa guursan kartaa laakiin ninkeeda uma tegi kara ilaa ay xaydka ay ka qubayso dabcan caqdiga iyo kala laba weyaan iyo jimaaca xaydka hadii laga tiriyana xayd unbaa xisaaba marka dhuhriga ku furaa marka dawrigaas aynan ku taadanin buu fura xaydka koowaad kow ayaa laleeyahay xaydka labaad labo kan saddexaad marku dhammaado waa guursan kartaa nt calaa qawli man yaquulu duhriga marka qurigu waa xayd iska dhahay tirada marka yay badan tahay qur-iga qofkii xayd ka dhigo waa tirada ayaamihiis waa badan yihi sababto duhrigaas ah lagu furay lama tirsana tahay xaadka koowaadna la tirin amaa calaa qawli man yaquul waa duhriga xaydka durigu waa duhriga duhrigaas oo naagta lagu firayo oo loogu tegay koog isaga hal keri la tirmarka waa mida ku xambaarta fadalliquuna liciddatiina ay fii ciddatiina inay marka duhriga ku macneeyaan qoladan ayagana waxay daliishadeen xaydka ku fasirayso xadiidkii nabiga caleyhi salaatu salaam oo yiri daci salaata ayaama aqraa'iki salaada salaada ka tag maalmaha adiga xaydkaaga ay kuu joogaan ka salaadana maalmaha xaydka unbaa laga tagaay marka qur'igii haduu nabiga tilmaamay qur'igi waa xayd calaa kulli xaal masaladaas marka waa masala iyada iska macruuf oo khilaaf qadiim bayna saxaaba ahay weyaan naam marka xaaidka iyo xaailka haweenku marka haday tahay min zawaati lxaydi saddex xayd eh, saddex xayd ama saddex dhuhri bay tirsadeen haday tahay haweento min zawaati kuwa aan xaydin haday tahay iyada weya saddex bilood oo caadi ah ayay tirsanaysaa walaa iyoisna min almaxiidi min nisaaikum aayadaasa marka suurat balaaqa ilaahi subxaana watacaala uu ku cadeeyey marka saddexdaas saddexdaas bilooday marka tirsane mid aan xayd helin waxaa soo haray marka kuwa intaas oo marka ciddadka guud ahaan waa ciddooyinka guud ahaantooda haweenta markaas mar hadday uur leedahay noocay doonaysaba ahaatee uurkaas unbay ku tirsana cidi mararka qaar waxaa waxa soo aadi karo iyadoo uur leh iyadoo laga dhintay way ku imaan karaan haweenta iyadoo uur lahaa laga dhintay oo ah, laga dhintay kasoo qaat maxaa ciddo u noqonayo marka waxaa ciddo u noqonayo wadculxamli wadculxamli ayaa ciddo unoqonayo afartii bilood iyo yani tobankii habeen iyaga ciddo unoqon laga dhinto marka haday min xamli tahay wadculxamlia ciddo haddaysan ahaynna daa afar bilood iyo toban habeen waladiina yatawafawna minkum waydaruuna azwaaja yatarabasna bianfusiina arbacata ashhurin wacashraa afar bilood iyo toban ayaa marka ay ciddo tirsanaya oo ay sugayaan ixdaadna markaas laga rabaa midaan marka iyada hadii ay uur leedahay inay wadciga ku-cido tirsanayso xadiidka kasadeysa ama sanaabil ibnu backas eh, iyo haweentii marka sureycat eh, alaslamiya subaycat alislamiya ayaa daliil u ah ibnu cabaas iyo laakiin iyo cali iyo waxay qabi jireen ayagu haweentu hadday iyadoo uur leedahay laga dhinto abcad lajalayn waxa layihahyo ciddo tirsanay abcad lajalayn yani afartii bilood iyo tobankii habeen iyo waxaa la fiirina uurkeeda inta ka dhiman tirada badan ee mar walba ku cido tirsana saasa iyagu qabay matalan haweenta waxaa laga dhintay iyadoo sagaal bilood oo maalmo ka dhiman yihiin dhalideeda yaa badan marka maalmahaas iyo afar bilood iyo toban habeen afarta bil iyo tobanaa la geena addunyada haddii uurkeeda oo hal bilood ahay uurkeedu hadduu hal bilood keliya oo ahay hal bilod oo ahay yaa badan inay ku ciddo tirsato afar bilood iyo toban iyo inay ku ciddo tirsato iyo inay wadcu xamli ku cido tirsaseeda badan wadcu badan marka sideed bilooda udhima markaasoo kale ayagu waay leeyiin wadcuxamliga ciddo u noqonay hadda tii badan ala fiirinada leey kan badan baa laysuu geyna ciddada laakiin madhabkaas waa daciif sababto ah shabeecat alislaamiya dhowr maalmood kadib markuu ninkeedi dhintay ayay yani eh, ayay eh, eh, ayaa markay umushay markay umusaynad waa isqorxisay kabacdina marka sanaabila ku qabsaday nebigaa kala saaray caleyh salaatu wasalaam waxaan u sheegay inay guurto karto cidadku marka ad marka waa qaybahaas amaa alixdaad asaayada wax anaga u naqaan waa ixdaad waana tarku ziinati wadiibi maa iyo dhiib in laga wada tago oo loogana tago limowti ama liwafaati zawji daadka marka yaa lagu leeyahay afaayada yaa lagu leeyahay hawaanku saddex w saddex nooc noocna in afaaya lagu leeya laysku waafaqsanya noocna inaan lagu lahayn laysku waafaqsanya noocna khilaaf ah baa ku jira nooca eh, afaayada ay ku waajibayso qowlan waaxidan waa haweenta laga dhintay waa haweenta eh, iyo lmutawafa canha zawjaha haweenta ninkeeda la oofsaday iyada markaas eh, waxaa weyaan taas in ciddo lagu leeyahay warkama taagin iyadoo ninkeedii u qabow dhintay qawlan waaxidan afaaya laguleh ninkeedii oo weli qabo ayuu dhintay ninkeedii ayaa waxau dhintay isagoo qabo taas in ixdaad iyo afaaya lagu leeyahay qawlan waaxidan culamada saas wada qabaan ilaa xasan albasri ma ahan waana qowl shaadi qowlkaas xasan albasri nooca labaad oo aan ixdaad lagu lahayn qawlan waaxidan afay aan lagu lahayn waxa weyaan haweenta dalaaq rajci ah iyadoo lagu furay yani markaa ninkeedii u dhintay dalaaq rajci ah iyadoo ku makan yaa ninkeedii u dhintay taas iyada marka ixdaad lagama rabo waa muctadatun laa ixdaada calayha waa ciddo tirsane oo ciddo ahaan ciddo waa tirsane sababtaa fii xukmi zawji naagta rajciyada ku jirta waa fii xukmi zawji maxaa markau raba ayuu ay marka fiicsan karaa marku rabo marka haduu dhinta waa dhaxlaysa iyada fii xukmi zawjada misaal badan naag la qaboo kale lamid tahay waa naagta masalan hal dalqaan lagu furay iyadoo weli lasoo celinin yaa ninkii dhintay ninkii furay iyada xidaab lagama rabo waxaa kaloo lamida marka mida aan xidaabka laga rabin ninku haduu naag guursada nikax fasid ku guursada nikax fasid ku guursada waa ka dhintay nooca saddexaad oo qowlka imaam shaaficina isku khilaafay laba qowl u kaleeyahay culamadan isku khilaafsan tahay waxa weyaan haweenta la furo dalaaq baail ku maan dalaaq baaila ku maqan tahay dalqadii saddexaada la siiyey oo lagu furay cidadiina bay ku dhex jirtaa markaas ninkiidhinta dalaaq baailay ku jirtaa dalaaq baaila lagu furay ninkeediina waa dhintay marka taas iyadama laga raba daad mase lagama rabo qowluljadiidka wuxuu leeyahay daad lagama rabo asaga maku waajib ah cadaa iyo rabiica iyo maaligna saasay qabaan riwaaya can axmedna waa saas maxaa yeel dalaaq xaggiisa ayay ka cido tirsanaysa marka ixdaad ma waajibaa rajciyaday lamid noqona qowlka imaamu shaafici qadiimka ahayna wuxuu leeyahay say waa qaaday saas leeyahay saddexdaasa calaa kuli xaal ixdaadka haweenkana say u qaybsamaan can ilmiswar ibni makramata ana sumaycata alaslamiya radia alaahu canhum nufisat way umushay bacda wafaati zawjihaa ninkeeda dhimashadiisa ka gabaale bilayaalin dhowr habeen fajaءat nabiya sal lahu alayh ali wasalam nabigay u timid fastadanathu waxay ka idin dalbatay an tankixa inay guursato faadina lahaa nebiga waa u idnay fanakaxad waa nikaxsatay way guursatay rawaahu lbukhaariyi xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay haweenka uur kale noocay dooneysaba ha ahaatee ciddadeeda waa wadculxamli abcad lajalayn wax la yidhaahdo inaysan jirino qowlka raajixa inuu yahay inay wadculxamli ku ciddo tirsanayso ama ha u dheeraado uurka ama ha wa aslu xadiidka asalkiisana fi saxiixayn ayuu ku sugan yahay xadiidka asalkiisana saxiixaynka ayuu ku sugan yaho abusanaabil ibnu bac iyadoo urle yaa marka abusanaabil ibnu backas ayaa soo doonay markaasay diiday inay saadan an tankixayo faqaala markaas wuxuu yidhi wallaahi maa yaslixu an tankixiihi xataa tactadii aakhir ajalayn markaasu wuxuu yii marka wallaahi baan ku dhaartay cidna ma guursa kartid ilaa aad yani abcad lajalayn aad tirsato labada waqti kii dheer waxyar markay nagaatay toban habeen oo kale ayay nebiga u timid marka iyadoo dhehaysa iyadoo markaa siaasa weydiinaysa inay nikaaxsato ka idin weydiinaysa marka waa u edna nebiga inay banaan tahay u sheegay wafii lafdin riwaayo kale anahaa wadacat way dhigtay bacda wafaati zawjiha ninkeeda dhimashadiisa ka gadaala biarbaciina leylatan afartan habeen lafdiga buhaari midkaan wafii lafdin limuslimi lafdi muslim usugnaadana qaala zuhriy zuhri wuxuu yihi walaa araa anuuma arkaayo baasan wax dhibaato an tasawaja inay guursato wahiya iyada oo fii damiha dhiigeeda ku jirto ayra anahu laakinse ninku ninka guursanayo laa yaqrabuha u dhawaan ayra anahu laakinse shanigu wuxuu yahay laa yaqrabuhaa zawjaha ninkeeda u dhawaan maayo xataa taduura ilaaha ka daahir hawaantii marka eh, wadcu xamli ay ku cido tirsanaysa markay dhasho iyadoo dhiiggii umusha ku jirto waa la nikaaxsan karaa laakiin looma tegi karo sababtoo ah dee dhiigga xaydka iyo dhiigga nifaaska iskuxugun jimaac naasa in la jimaaca iyadoo xaaid ama ama eh, nifaas ku jirtaana waa xaaraam laakiin cabdiga wuu dhacayaa wacan caaishata radi allahu canha qaalat waxay tiri umirat bariiratu bariira waxaa an tactada inay cido tirsato bialaai xiyadin sadex xayd inay ku cido tirsato rawah ibnu maaja waruwaatuhu iqaatun lakinahu macluulun laakin xadiiska waa macluul xadiidka ficiladiisu cillo dhibaysa ma aha buusiri zawaaidka ku mislaax zajaaji ayuu ku bizawaaid ibni maaja ayuu xadiidka ku saxiixyaala xadiidkan markaysa waxaa laga qaadanaya bariira markay xorowday ninkeedii dabcan markaa tagtay oo ay khiyaar ku qaadatay in la ninkeeda uu furo ka tago ay ka tagto oo nafteedii ay saas u dooratay saddex xayb ayaa ciddo looga dhig marka waanta haday min dawaati alxayd ayna markaa leedahay uurna aysan lahayn uurna aanay lahayn de markaas waxaa laga rabaa in waxay ku cido tirsanaysaa saddex hayd ayay ku cido tirsanaysa hadday xor tahay ama hadday addoon tahay iyada bacdilculama waxay dhaheen labo waxay ku tirsanaysaa xayd wacan isacbiyi can faatimata binti qaysin can nabiy sal lahu alayh ali wasalam waxaa laga wariyey fi lmudallaqati alaaan mida saddex lagu furay laysa lahaa suknaa malaha degaan walaa nafaqatu nafaqana malaha rawaahu muslimu xadiis muslim baa weri xadiidkana waxaa laga qaadana haweenta dalaaqeedu ou dalaaq baa uu yahay ninka maku leedahay degaan iyo nafaqo mase kuma laha culamadu saddex qowl ayay masaladan ka qabaan cumar iyo saxaabada qaar badan oo kamida iyo imaamu shaafici sida uu qabo iyo maaligna aan u malaynayo inuu taalibkii qabo waxaa weeyaan inay leedahay degaan degaanay leedahay nafaqa malaha degaan ayay leedahay laha sukna walaa nafaqa degaanay leedahay nafaqa malaha xanafiyaduna waa cabsi xanaabilada imaam axmed ibn xambalna xadiidkaanu ku tegey degaanna ma laha nafaqana ma laha mar haddii haweenta lagu furo alaaq baaila alaaqa baailka waa taqaana dalqadii saddexaad markay ku dhacdo oo haweentii aan lasoo rajciyeysa karin in markaas ninkii la yiraahdo intay ciddo tirsanayso guri iyo yani adaa lagaa rabaa degaan iyo biilba adaa lagaa rabaa taas waxaa weyan xadiiskan laga qaadana inaan laga rabin culummada marka iyagu dhahayso waa laga rabaa degaan waxay ku jawaabayeen xadiidkan adwidaad jawaabaad aada u fara badan oo qaarkood yani aynanba fiicnaynba qaar ay leeyihiin faadimo binti qays iyadaa ka xanaaqday yani nafaqadii iyo degaankiida qaar ay leeyihiin kaanad imraatan murakina naag waxay ahayd bay leeyihiin aada u afdheero dimaashiyaalkeed ugu afdheera ahad marka iyaga iyo dimaashiyaalkeeda la kala kaxaynay saasay leeyihiin culamada qaarkood marka aduu marka juubaad fara badan bay ka bixiyeen cumar waatii laga wariyey inuu yiri anaa kitaabka ilaahay wax ku sugan naag warkeed ugama tegayno aanaan ogeyn inay xasiday iyo inay ilowda naag aanaan ogeyn xasidad amnasiyad kitaabka ilaahay ugama tegayno markaas iyaduna waxay tiri baynanaa wabaynakum kitaabullah anaga idin kitaabka ilaha baa noo dhexa aa noo yaala ilaahay markuu cidada dhalaaqa rajcigaa hadlaayo ayuu wuxuu yii laa tadrii lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran dalqad sadxaad haday dhacday tiri maxaa lasoo darisiinaya waxa laga yaaba in lasoo darisiiye o imaado waa maxaa dhamaatay dhalaqaadkiisa sadexdii dalqad waa taga marka qur-aankiina wuxuu taageera xadiiskeeda aayadiina de laa tadri lacala laa yacjuzu bacda waxa rajcada loo siiyey ninkii ama yani nafaqadu ay ku mudanaysaa weynta rajciyada dalaaq rajciga ku maqan waxa weeyaan intaas waxaa laga yaabaa inay yani maxabo iyo heshiis iyo inuu yimaado oo soo dariyaa la arkaa laakiin dalqo saddexaad hadday dhacdo maxaa soo darismaya haday xataa maxabo kasta timaado maisu imaan karaan isuma imaan karan marka waxay tiri bayna wa baynakum kitaabullahi n adin kitaabka allaha noo dhexday marka faaima binti qaysna waxay kamid ahayd haweenka fuqahada asxaabta rasuulka kamid ahaa yani waay kamid ahayd yani waa ujeedaan haweenka faqiihaadka ah, asxaabta rasuulka kamid ah faaima marka iyadu saanay ku tagtay iyo bacdu saxaaba iyo imaam axamed iyo sidaanaana wallahu aclam ayaa raajixa weliba ninkii baxsi fiican uga baahan kitaabka zaad ulmacaadka iyo aada masaladan uga daljinayo aadna uga hadlaayo wuxuuna jamcinaa riwaayaadka la sheegay oo dhan oo baabkan ku saabsan qisadan faadima binti qays aadayna u naqdinaa riwaayaadka marka inay ibnasashid ku afdheerayd iyo inay marka iyaga diiday iyo waxyaabaha tirada badan oo ay yiraadaadkaas oo dhan ama ishkaalaadkaas waa ka wada jiraan halkaasa ugu laabana jawaab aada shaafi abuu bixiyey zaad bncaas jidka shanaad unba ku dhiga axkaamta dalaaqa iyo meelahaas iyo cidadka iyo jidka shanaad faris hadaad fiirsaaa fayleysa وعn بن cطyة aن رsuuل اللhi sى اله laga aad xadiikan waxaa laga qaadanaa mafhuumkiisa oo kutaa haddaan haweenta lagu furin saddex oo dalaaqeeda aysan daaim ahayn oo dalaaq ribciya uu yahay inay leedahay nafaqo iyo degaanba inay ninka kuleedahay intay ciddo tirsanayso an ummi cadiyata radia alaahu canha qaalat waxay tiri laa taxidu lmar'atu haweenta basaasan mayso calaa mayitin mayd u basaasan mayso ixdaadku a basaasashada laa taxidu laa taxidu mraatun eh. haween ma basaasato yani yaysan basaasanin calaa mayitin meyit iyaysan u basaasanin fawqa alaain saddex ka badan saddex maalmood ka badan ilaa calaa zawjin nin maahana ninkeeda arbacata ashhurin iyo acashran afar bilood iyo toban ayay u basaasane walaa talbasu ma labisanayso sawban maro masbuuqan la rinjiyeeyey maro iyada rinjiga ku samaysan ma aha mid la rinjiyeeyey ilaa sawba casbin maahane ilaa sawba casbin maro marka iyada eh, laysku ururiyey ma ahani ilaa sawba casbin maro <coughs> maro dunteeda laysku ururiyey ma ahani oo laysku soo dumay laysku xirxiray ma ahani <coughs> waana go-yaal yeman dhulkaas yeman laga soo samey jiray waanacam oo marka duntooda dunta laga samaynayo eh, yani dunta marada asalkeeda laga samaynayo aad laysugu xirxiray layskuguna soo ururiyey oo aada laysugu soo dhaweeyey ilaa sababa casbin ma ahane walaa taktaxinu ma indho kuulanayso yani haysa indho kuulanin walaa tamasu ma taabanayso dhiiban barfuun ma marsanayso <clears throat> ilaa idaa dahurad hadday daahir noqoto maahane marka ilaa idaa dahurad yani markay dahaaro qaadanayso ilaa idaa dahurad manaa markay xaydkii xaydkii ayay masalan ka qubaysanaysaa markaas ilaa afar bilood iyo toban habeen maxayd baa imaanaya maogtahay marka ilaa idaa dahurad macnaa waxaa weya ilaa idaa araadad an tatadahara inay doonaysa maahan inay dahaaro qaadanay nugdatan ay faltastacmil markaas ha isticmaasho nugdatan gabal oo min qusdin ah gabal ha isticmaasho oo min qusdin ah barafuun nooc barafuunka kamid a ah qusdin la mubdatan gobol oo min qusdin ama ah, ha isticmaasho aw amase adfaarin meesha difaar la yihaah barafuunka loo nisbeeyo ha isticmaasho min qusdin aw adfaarin waa qusdun darbun min adiib waay waxaa kaloo lagu tilmaamay qusd bimacnaa yani gobol nubdatan min qusdin yani gobol waxyaabahan marka laysku catar catar aw adfaarinna waa nooc asaga laftirkiisa dhiibka kamida ah oo lagu bukuursado oo dabka inta lagu rido markaas unsi ahaan loo isticmaalo aw adfaarin marka unsi aladhihi karaa nawcun min adiibi yutabakaru bihi waxaana loo nisbeeyaa nisbatan ilaa difaar waa ixdaa muduni cadan weyaan asaaxiliya cadan magaalooyinkeeda magaalo kamida ah difaar ayaa laga keeni jiray saasaa marka loogu bixiy waa noocun dhiibka kamid ah, oo isugu jiro wax dab lagu ridaayo iyo wax la marsanayo isugu jiro waxaa kaloo la wariyey min qusdi adfaarin iyadoo laysu idaafeynayo min qusti adfaarin marka ay noqonayso magaaladaas adfaar meeshaa difaar la yihaahdo cuudkeeda ama barafuunkeeda mutafaqun caleyhi wahada lafdu muslimin kan marka waa lafdigii muslim xadiidka marka waxaa laga qaadana ixdaadku sidiisa badanka iyo jirka ku dhacaa basaasashadu badana badankay ka muuqanhaweentu marka waxaa la rabaa inay iska ilaaliso wax walbo oo haweenta u keenayo indhaha dadka usoo jiidayo shay walbo oo indhaha dadka kusoo jiidayo waa ka dheeraanaysa haweenta asaayada saaran waxyaabahaas marka waxaa kamid ah indhakuush oo kale waxyaabahaas waxaa kamid ah inay cilaan marsato oo kale xakabay ah zacfaraan iyo huruud inay marsataa kamida jirkeeda ay mariso waxaa ka xaaraana inay wejigeeda iyo ay marka eh, naqshado ay ku samayso yaa ka xaaraama sharax iyo cas ay ku samayso waxaa ka xaaraama inay barafuun isticmaasho jirkeeda iyo dharkeeda intaba labadaba ay ku isticmaasho haddii inay subkato ay rabto inay dhaashato hadday rabto inay dhaashato ama ay subkatona waxay ku subkanaysaa saliid ahaan isticmaalaysaa saliid barafuun aysan ku jirin saliid hadii barafuun ku jiro ma isticmaali karto ayb waa ka xaaraam ayb waxaa kaloo ka xaaraama inay labisato dahab iyo fido iyo waxyaabahaas inay isku qurqurxisana waa ka xaaraam nacam ila ixdaadkiibau kasoo horjeeda amaa xagga dharka waxaa weeyaan wixii dharoo cawradeeda asturay isticmaalaysaa ziinana markaas aan ku dhex jirin dharku dharku hadday ziina ku dhex jirto oo bilmasal yani midab la geliyey uu yahay ama dhaldhalaal dadka soo jiidana uu yahay dharka noocaasoo kale ma xiran dhar caadi ah oo aan indhana soo jiidanin libaaskan iska caadiga shabaho hadday xirato waxbaasa male ayb haweenka marka soomaalida waxay ma qubaysanayan oo kale ama qubays waxaa laga bishii mar camal waxaas marka iyada inay urkaas inay isku dilaan lama raba maan waa qubayso karaan qubayska waa u banaan yahay saliidna waa marso karaan oo waa u banaan tahay laakiin saliid barafuun leh ayaa loo diidaa waxyaabaha aan soo sheegnay ayaa haweenta xaalatulixdaadka ku jirta ee asayda saaran waxyaabahaas ayaa laga reebay ayb waxyaabaha ayaa marka laga reebay haweentaas waliabi daauuda wanasaa-iyi min aziyaadati walaa taktadibu cilaan ma saaranayso sabaab ma marsanayso walinasaa-iyi nasaa-i waxaa usugnaatay isagana walaa tamtashibu ma shallaysanayso bimacnaa laa tamtashib biiibin barafuun yani ku shallaysan mayso eh, tinta ina iska dhaqdo waa u banaanta iska shallaysan waxaa la diiday waxaa weeyaan ku samayn mayso yani eh, waana ziyaadaad saxiixa ziyaadaadkan oo dhan wacan umi salamata radia allahu canha qaalat waxay tiri jacaltu waxaan yeela calaa caynii ishayda sabiran geedkaa sabirka layra ayaan ishayda mariyey sabirku marka waa baalkan sibirka layra bacda an tuufiya markii la oobsaday abu salamata abu salama marka la faqaala rasul sal l sl rasulka waxau yihi inahu kani sabirkaani yashubu lwajha wejiga ayuu yani dhalinyarayna wejigu qurxina oo intii marka weyneyd qof dhalinyaro camal ka dhiga oo wejigu cadaynaya markaas marka qurux yeela falaa tajcaliihi ha yeelin ilaa bileyli habeen maana wax kala ha yeelin wansiciihi siid dhaq yani binahaari maalintiina dhaq iska dhaq walaa tamtashi ha shalaysanin bidiili ha ku shalaysanin barafuun walaa bilxinaain haku isticmaalin xinana haku shallaysan ha isticmaalin cilan fainahu isaga maxaa xinuhu khibaaba weyaan qultu waxaan ihi biay shayin amtashidu maxaan ku shallaystaa qaala bisidri geedka gobka la yihah geedka gobka caleemihiisa isticmaal yani saabuunna ka dhigo isaga markaa madaxaa ku dhaq madaxaa waxaa ku dhaqdaa geedka gobka caleemihiisa rawahu abu daawud wnasaa-iy waisnaadu xasanun xaafi saas yii laakin xadiidka wuxuu ku yimid min dariiqi makhramata bni bukayr can abiihi qaala samictu lmugiirata bni baxaak yaquulu ahbaratnii umu xakiim umu xakiimin binti usayd can umiha ana zawjaha ilaa akhirihi taas sheega sanadka xadiidkaana markaa sanad daciifa sababta mahrama lam yasmac min abiihi baxaak iyo man fawqahuna majaahiil wey marka xadiidka majaahilna waa ku jiraan inqiaacna waa ku jiraa saas marka xadiidka uu ku yahay daciif uu ku yahay <coughs> wuxuuna ka hor imaanaya xadiidka soo socda yiri wacanha waxaa laga wariyey isla umi salma ana imraatan haweeney qaalat waxay tiri ya rasuul allah rasuulka ilaahiy ina bnatii gabadhayda maata canha zawjaha baa ka dhintay ninkeedii waqad ishtakat caynuha walxaal qad ishtakat iyadoo ka sheeganaysa caynuhaa isheeda ishaa xanuunaysa afatak xulu yani ma kuulanaysaa qaala laa buu yii maya muttafaqun caleyhi bukhaari muslim yaa soo saareen bal riwaayad waxay leedahay muslim uu ku ziyaadiyey laba jeer ama saddex jeer ayay weydiiyeen mar walbaa nabiga laa buu dhahay markii dambe yii inamaa hiya arbacatu ashhurin wacashar waqad kaanat ixdaakuna fi ljaahiliyati tarmii bilbacara calaa ra'si lxawl afar bil iyo toban habeen waay jaahiliyadiina sanad baa la sugan jiray Eh. oo ay eh, weliba haweenta isugu dhawaan jirin aan agteeda la tegi jirin urka iyo eh. waxyaaba ziyaada tiro badan ay sameyn jireen kan marka waxaa laga qaadanaya inaysa indhakuul aan loo ogolayn aysa indhakuulanayni wacan jaabirin radia allahu canhu qaal mulliqad khaalati habareertii ayaa la furay fa araadat waxay doontay an tajudda inay goosato naklahaa timirteeda fa rajulu nin ayaa horaray oo canaantay an takhruja inay baxdo faatat nabiya sal lahu alayh ali waslam nabiga u timid faqaala wuxuu yihi bal juddii naklaki timirtaada guro gooso fa inaki adiga casaa an tasadaqii waxaad mudan tahay inaad sadaqaysataa laga yaaba aw tafcalii macruufan ama shay macruuf inaad la timaado rawahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa haweenta mutawafaa canha haweenta yani ciddatu haweenta ninkeeda la oofsaday mutawafaa zawjuha haweenta ninkeedii laga oofsaday ee asayada ku jirto inay banaanka ubixi karto lidaruurati inay banaanka ugu bixi karto aslan baa waan ciddo ku jirtaa de maba inay baxdo walaa yakrujna waatay aayad ahayd marka iyaguna ma baxayaan inay baxaan oo banaanka u baxaan waa laga reebay laakiin hadday daruura timaado oo wax dantaas usoo qaba karana aanay jirin inay baxdo marka waa loo ogol yahay xadiidkaana taas ayuu marka ayuu daliil u yahay judi nala nabiga saas qaar waxaad arkaya marka xadiidkan u daliishanaya haweenka inay shaqeeyaan oo ay haweenku yani banaanada usoo baxaan oo haweenku baarlamaan galaan oo haweenku ay suuqyada ay jiraan bilaa daruura inay iska socdaan haweenka waxaa daliilu ay kuleeyiin bal juddii naqlaka xadiidkaan nabiga saasu yb oo intaan timirtii ku taalay oo bislaatay de wax u goynaana aysan jirin iyadiina ay baahi u qabto de in marka daruuro ay marka u baxday taasaa lagu xambaara jamcan iyadoo la jamcinayo ah, xadiidkan iyo qowluhu tacaala waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lula iyo walaa yakrujna ilaa an yatiina bifaaxishati mubayina idinkana guryihiina ka saarinin ayaguna yska bixin marka aayada xadiidka saa ayaa marka ayada iyo xadiidka saa ayaa laysugu jamcinaa haweentu marka hadday daruuro aanay iyo xaaja haddaysan jirin inay baxdo oo ay markaa gurigeeda isaga tagto bilaa macno ma banaana wacan fureycata binti malikin ana zawjaha ninkeeda kharaja wou baxay fii dalabi acbudin adoomo raadintooda lahu isaga usugnaaday adoomo ka dhuuntay ayuu raadinayay faqataluuhu way dileen qaalat waxay tihi fasaltu rasuul allahi baan weydiiyey sala allahu aleyh ali wasalama an arjica ilaa ahlii inaan gurigey ehelkeygi u laabto fa ina zawjii ninkeyga lam yatruk lii maskanan guri igama uusan tegin yamlikuhu isaga uu leeyahay walaa nafaqatana iigama tegin faqaala nebigu wuxuu yihi nacam ha falamaa kuntu fi lxujrati markaan xujradii aan yani gaaray xujrada yani qolkii banaankiisa markaan gaaray naadaanii waa ii dhawaaqay faqaala waxa uu yidhi umkutii nagaa fii beytikii gurigaaga joog meeshii adiga khabarkii lagugu soo sheegay ninkaaga in la dilay ahayd halkaagaas joog xataa yabluqa alkitaabu waktiga ilaa u ka gaarayo xataa yabluqa alkitaabu yani ajalahu ilaa yani wixii ilaahay qoray ee ciddadii lagugu farad yeelay waktigeeda laga gaaraa qaalad waxay tihi factadadtu factadadtu waan ciddo tirsaday fiihi gurigan ciddo tirsaday arbacata ashhurin wacashraa qaalat faqadaa bihi bacda dalika waa xukumay nabiga alfaqadaa bihi cuhmaanu baa xukumay bacda dalika kaalis kadib cuhmaana saas xukumay akhrajahu axmedu walarbacatu wasaxaxahu tirmidiy wazuhliyu wabnu xibaan walxaakimu iyo wagayruhu waana xadiid xasana weyaan ayb xadiidka ibn ibn ibnu xasmi ayaa dacfi ku sheegay laakin dacfi marduuda intaasoo culamo oo xadiidka xasanisay yaa qowlkooda marka uu raajix waxaana xadiidkan laga qaadanaya ama xukunka laga qaadanaya uu yahay in haweenta meeshii loogu soo sheegay ninkeeda dhimashadiisa inay ku cido tirsanayso ilaa xataa yabluqa alkitaabu ajalahu ilaa waktigii ilaahay qoray oo ciddada oo u yeelay waktigeeda la gaaro waan faatimata binti qaysin qaalat waxay tiri qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina zawjiya aniga ninkayga dallaqanii waa ifuray halaaan saddex riwaayadka qaar baa waxay tilmaamayaan anahu dallaqa dalqatan baqiyat lahu caleyha dalqa ugu hartay ee saddexaad inuu ku furay taasaa marka alaaantaan fasiraysa wa akaafu waxaan ka baqayaa an yuqtaxama calaya wa akaafu waxaan ka baqayaana an yuqtaxama in la isoo jeero calaya aniga in la isoo jeero gurigayga laigu jeero oo yani guriga la iisoo galo waa guriga guri guri baylaha ah waay cidla man qaala wuxuu yihi faamara nabigu waa amray fataxawalad guri kale u wareegtay rawa muslim muslim baa xadiidka weriy xadiidka marka waxaa laga qaadana hadday dan iyo xaajo ay keento in markaasi ay kala eh, hadii dan iyo xaajo ay keento in haweentii gurigii ninkeedii uu ku furay ciddo inay ku tirsataa ay dhib keenayso iktixaam iyada nafteeda halis gasho ama yani baqid iyada ay markaas baqaysa ama waxyaabo kale ee marka daruuraadkaas oo kale lamida in la wareeji karo oo guri kale markaas ay ku ciddo tirsan karto laakiin asalka waa gurigeedii inay ku ciddo tirsan wacan camr bn alcaas radia allahu canhu qaala waxa uu yihi laa tulbisuu calayna anaga hanaga camr bn caas qaala wuxuu yihi laa tulbisuu calayna hanaga dhehgelinina sunata nabiyina nabigeena dariiqadiisa cidatu umlwaladi umlwalad cidadeeda idaa tuwufiya canhaa sayiduhaa sayidkeeda hadii la oofsado dhinto arbacatu ashhurin wacashrun afar bil iyo toban rawaahu axmedu waabu daawuuda wabnu maajah wasaxahu lxaakim waacalahu daara qutniy baa cileeyey bilinqiaaci buu ku cileeyey daara qutni halkan ciddatu umlwalad umlwalad waxaa la yidhaha haweenta iyadoo adoon ah ilmo laga dhalay ninkii iska lahaa ilmo ka dhalay haweentaas marka hadii ninkeeda dhinto maxay noqona iyada xoray noqon umulwalad adoon ninkii iska laha oo ilmo ka dhalay marka ninkeedu ou dhinto fa hiya xuratan haddaan la iibinin waa hadii la iibiyeyo nin kale laga iibiy de nin kale xoolihiis ay tahay markaas laakiin iyadoo isagoo haysto haday haduu dhinto waa xoroobaysa isla markeeda haweentaas marka maxay ku cid say u cidda tirsane sida xor oo kale afar bil iyo toban xadiidkan taasuu sheegaya ayb xadiidkan marka isaga dacfi baa ku jiro ciladiisana waxay tahay inqidaac ku jiro qabiisa liana qabiisata lam yasmac min camr bn alcaas qabiisa camr bn caas waxba uusan maqlin marka inqidaacaas baa ku jiro wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri inama aqraa-du haweenka la yidhaha ku cido tirsadaan al adhaaru waa dhuhriyaalka akhrajahu malikun fii qisatin bisanadin saxiixin buu kusoo saaray waana sanad saxiixa oo waa ka sugnaatay caaisho caaisha marka qurigu waxay ku fasirtay dhuhri qurigu wuxuu kamid yahay alfaada mushtaraga mushtaragna waxaa la yihahdaa wixii halka eray oo laba macno faa-iideey mushtareraygu hadii laba macno halkii eray adoo laba macno uu keenayo mushtara sida kanoo kale mushtara alquru aduhru walxayd labadaba naam wuxuu yihi marka eh, marka waxay leedahay iyada duhri weyaan qur-igu hadi marka dhinaca luqana asxaabta waa yaqaanin xagga luqada eh, waana eh, luqadan ad asal waa kuleeyahay in duhriga lagu magac macneeyo maxaa yeele alqur huwa huwa aljamc waay xayd kasoo ururitaankiisa xaydkuna goormuu soo ururaa dhiigga xaydka haweenta markay daahirka tooso oo diyaar wacan ibni cumara radi allahu canhuma qaal dalaaqu lmati adoonta dalaaqeeda tabliiqataani laba furiyo waaye labadaa iyada yani eh, laba unbaa lagu furaa saddex iyada ma lagu fura wacidatuhaa cidadeeduna xaybataani weyan rawaahu daara quniy daara qutni baa wariyey <coughs> ibni cumar marka ka ansaxay xadiidka afarkan marka waa saxeix wa akrajahu daara qudni wuu soo saaray marfuucan iyadoo nabiga loo yeelay wadacafahu laakiin waa daciifiye weliba waa munkar sababtoo ah waxaa weyaan ibnu maaja iyo daara qudni waa marfuuca wariyeen min ariiqi camr bnu shabiib cumar bnu shabiib can cabdillahi bni ciisa can caiya can ibni cumar marfuucan daara qudni marka wuxuu yihi xadiid cabdillahi bni ciisa an caiy can ibni cumar can nabi sal slam munkarun ayru haabitin min wajhayn laba wej ayuu munkar ku yahay marfuuc wejka koowaad cadiya waa daciif saalim iyo naaficna isaga waa ka asbatsan yihiin waana riwaayaad xaggeedana waa uga asxsan yihiin marka saalim iyo naaficna mawquuf ahaanay ku wariyeen cadiyahan daciifkana marfuuca u ka dhigay idan muxuu noqonaa xadiiska markaas riwaayada marfuuca maxay noqonaa munkar sababto mukhaalaf nin daciifa waxu khilaafay isticmaal wejka labaad waxaa weeyaan cumar bnu shabiibkan laftirkiisa daciif xadiii laa yuxtaju biriwaayatihi daciif xadii weyan waakrajahu marfuucan waakrajahu abu daawuud wtirmidiy ibnu maaja min xadiidi caaishata saxaahu xaakim wakhaalafuuhu wayna khilaafeen xaakim fattafaquu calaa dacfihi marka waxay isku waafaqeen culamadi waxa isku waafaqeen kaanuu inuu daciifiya xadiidkan qaala min ariiqi abi caasim can ibni jurayj can mudaahir can ilqaasim ibni xumed can caaisha can nabiy sal l slam dalaaqu lamati tadliiqataani wa quruhaa xaydataani abu caasim marka wuxuu yihi xadaanii mudaahir xadaanii alqaasim can caaisha can nabiy sal slam milahu abu daawud marka wuxuu yihi wahuwa xadiiun majhuulun abu daawud saas u tirmidina waxau dhahay xadiiu caaishata xadiiun ariib laa nacrifuhu marfuucan ila min xadiii mudaahir wa mudaahirun laa nacrifu lahu fi lcilmi ayra hada xadii tirmidi marka ninkaa sanadkan ku jiro xadiidka caaisha mudaahir la yiraahdo wax cilmi anagu kuma naqaano oo aan ahayn xadiidkan daara qudnina wuxuu ku wariyey sanadkii saxiixa can abi caasim nabiil adaxaaf ibni maklad qaala laysa bilbasrati xadiiun ankara min xadiii mudaahir hada basro dhexdeeda ma jira xadiid ka munkarsan xadiikan mubaaxi khulaasat lqowl isku soo xoori riwaayada ibnu cumar ee mawquufka ah iyo midda caaisho ee mawquufka ah waxaan ujeedaa riwaayada ibnu cumar ee mawquufka ah ee in dalaaqu lamati tadliiqataani wa ciddatuha xaydataani iyada ansaxday ama in nebiga loo tiiriyo oo nebigaa yiri oo kasoo qaaday haweenta addoonta ah ciddadeedu waa laba xayd laba riwaayay ku timid riwaaye eh, min xadiidi caaisha iyadoo laga dhigay iyo min xadiii ibni cumar labadooduna waa laba xadiia munkar ma garan marka inta mawquufka unbaa marka mawquuf ahaan unbuu saxeix marka arrintan oo kale ijtihaad ma laga dhihi karaa allahu aclam waxay u muuqataa inaan ijtihaad lagu keeni karin sababta ah waa xugun waay saxaabigan xugun ma iska sheegayo haddii aunan eh, markaas daliil xoog leh aan u hayn ayb wacan ruwayfic bni haabitin radia allahu canhu can nabiy sal allahu alayh ali wasalam qaal laa yaxilu limriin qof uma xalaal ah yuminu billahi alla rumeeye walyawmi alaakhiri maalinta aakhiro rumeeyey an yasqiya inuu waraabiyo maahu biyihiisa shahwadiisa yani zarca ayrihi eyrkiis zar abuurkiisa inuu ku waraabiyo akhrajahu abu daawuud watirmidiy wasaxaabi xibaan xasan albazaar xadiidkan waa xadiid xasana wuxuuna daliil u yaha waan uur leh inaan markaas aan ninkii qabay ma ahane ama ninkay adoonta u ahayd ma ahane cid kale inaysan markaa utegin ayaa laga qaadanaya xadiidkan aysan jimaacan marka ada waxaa soo gelaya marka dawaanta iyadoo uurle in nin kale oo guursadaana ma aha iyadoo uurle in haddii lasoo qabto sabyi ay noqoto gaaladii masalan waxaa laga soo qabta hawaan ninkii waa la kala qaydiyey mid waxaa kusoo aaday marka hawaanti marka uur ay leedahay ma loo tegaya sababta waxaa xadiikaana ku qabanaya laa yaxilu limriin bilahi ym an yasqiya maahu zarca ayri adi marka biyaha inaad ku waraabiso eyrkaa zarc u abuurtay ma aha waxaa kaloo laga qaataa haddaysan uur lahaynna istibra wa lstibra rixmkeeda in la hubsado maxaa lagu hubsan karaa hal mar inay xaysho haday hal mar xaysho inays uur lahayn la ogaana markaas adoon ahaana loo isticmaali karaa soma garan ayb marka eh, xadiidkan markaas sheegay bacd culamaa fawaaida xadiidkan ay kale ka qaataan waxaa kamid a haweenta marka iyada uur leh dhinkeeda waa utegi karaa dabcan xadiiska ku caddaha maxaa wax qofka laga reeba waxay tahay an yaftiya maaahu zarca ayri marka saga ninka laakiin haweenta qabo ama ay adoonta u tahay waa adoon sayidkeedii ama ninkeed ama ninkeedii uu marka iyada uur leh waa utegi karaa taasaa marka ayaa laga qaadanaya xadiidka wacan cumara radia allahu canhu imraat lmafquudi ninka la waayey haweentiis tarabusu arbaca siniin afar bil afar sano sugashadooda waaye afar sanaa la suganaya uma tactadu waa ciddo tirsanaysa arbacata ashhurin wacashara afar bil iyo toban habeen akhrajahu maaliku washaaficiyu ayaa soo saareen xadiidkii hore waa xasan midkaan hadda aan akrinina waa daciif inqiaac waa ciladiisana saciid ibn lmusayab saciidna lam yasmac min cumara saasaa marka xadiidka uu ku yahay daciif wacan lmugiirati bni shucba radia allahu canhu qaala qaala rasul la sal l slam imraatu lmafquudi midka la waayey xaaskiisa eh, eh, eh, haweentiisa imraatuhu waa naag xaaskiisa u waay xataa yaatiiha albayaanu ilaa cadayn ay ka imaanayso inuu dhintay akhrajahu daara quطniyu biisnaadin daciifin buu kusoo saaray kanuna aada u daciif u yahay maaa sanadkiisa maa beyna matruukin iyo majhuulin rag mid matruuga iyo mid majhuulah wax majahiila iyo wax matruukiina ku jiran saas buna marka xadiidkanuna aada daciif uu yahay afartaas sano ayaa laakiin xukunka cumar iyo culammadu u badan yihiin in la sugaayo wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa yabiitanna rajulu nin yousan baryin cinda imraatin haween agtiisa haween agteeda ilaa an yakuuna inuu yahay maahne naakixan mid qaba ma ahan ow amase daa maxramin maxram inuu u yahay maahan maxram inuu u yahay maahane ama inuu qabo xaaskiisu ay tahay maahane si kale yownan ula baryin akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray xadiidkan ayb ikhtilaadka ayaa marka la xarimay iyo xadiidkan marka iyo qofka inuu haween ajnabi ka ah guri la degan yahay iyo waxyaabahaas marka waa xaaraan akhlaaq xumada gaalada laga dhexlayna kamid tahay dad badan oo soomaaliyan hadda waa baranaya waxaas aaday u bartaan in marka waxaan wada noolaashadu ay u yaqaanaan gaalada dad badan oo soomaali ah oo dhulalkaas marka gaalada ku nool oo dhaqanka noocaasoo kale ku dhaqmaa jira naag uusan qabin iskala degay afar sano shan sano toban sano aduu doono marka waxaa weyaan wax oo dadka hadda dhaqankii diintiina aynan qabin dhaqankii soomaalinimadana aananba ahayn laakiin annaga laftirkeena xiliyadii dawladda waa lagu bilaabmaysa waxaasoo kale aad bay ugu bilaabmayeen wadanku dalka <coughs> allahu mustacaan khayr daro iyo yani dhaqan xumo badan waa laga arki doonaa meelahaas soomaalida marka hore khatarta inay ama dadkaba guud ahaanba marka hore khatarta ma arkaan laakiin marka lagu gubto lagu gubto nin walbaa faraha ka gubto xax uu yiraahdo markaas wuxuu leeya war dhibki waxaan dhib u ahay markaas unbaa laka saama an ibni cabaasin radia allahu canhuma an nabiy sala llahu alayh ali wasalam qaal laa yakluwana rajulu nin iyowna la khaali noqonin bimraatin haweeney ilaa maca dii maxramin maxram maciis inuu ahaada arajahu buaariy buaari baa soo saaray xadiikan hadda marka waxaa laga qaadanayaa in taas aan marka khalwadu inay xaaraam tahay khalwadan marka sharcigu saa u xarimay haweenkiina iyo nin iyo naag meel marka isla joogaan aynan meel isla joogaan waxay u yihiin in marka shaydaan usadexeeyey sida nabigu yiri sal l slam laa yaqluna rajulu bimraatin ila washayaan haliuhuma laa yaqluu rajulu bimraatin ilaa washaydaanu haliuhuma oo kamaa qaala sal l slam fidnada hadda dhulka joogtana waa kuwa ugu waaweyn waay rag waxaa fidno ku aduma nabiga alayh salatu salam wuxuu yii maa taraktu fitnatan adara cala rijaali min annisaa kama aanan tegin fidno nin uga daran nahag waxaa kaloo yihi nabiga alayh salaatu wasalaam itaqu dunya wataqu nisa faina awala fitnati bani israaiila kaanat fi nisa taa marka in aada la ysaga ilaaliy khalwadaas marka waa xaaraam safarkana waa mamnuuc haweenta inay safarto biduuni maxram waa soo marnay halkaana marka khalwadii inay xaaraam tahay axaadiista ishaaray marka waxa weeyaan dad badan baa marka dacwadooda waxay ku dhisan tahay marka dacwatun ila alkhalwa walkhalaac ayay ku dhisan tahay walkhana maca dalika magaca islaama isku sheegaya iskooladii marka raggii dumarka isdhex fariisinaya gabdhihii wiilashi gabdhihii wiilasha riwaayado isla dhigay leeyihiin isla heesay leeyihiin isa salaamay leeyihiin marka waxaa weyaan waxaasoo dhan waa nimankaas waa mufsidiin fi ardi maxaa wxii nebiga ku sheegay fasaad inay yihiin iyagu oo fidno nebiga waxuu ku sheegay iyagu fidno ma aan la taagan yihin qaarkood waxay dhaheen xilliga hore fidno jiri jirta aayadaha markay soo degaayeen alaa tadana falaa takdacna bilqawli fayadmaca aladii fii qalbihi marad waagaasay fidnada jirta hadda ma jirtay fidnada hadda waagaas hadday badan tahay cadaa ibn abi rabax waxaa laga wariyey raximah llahu tacaala inuu yiri aniga waa isku aaminayo yi baytulmaal hadii la ii dhiibo ma iskaga cabsanayo maalkaas inaan jeebabka ka buuxsadoon xado ma iskaga baqayo laakiin cajuuzo madow hadii meel la igu xiro waa ka cabsanayo marka dheeldheel uma hadlaayo waa sayidu taabiciin ninka lagu tilmaamay yani waxa weyan haweenka iyo ragga ilaahay baa isu abuuray isu soo jiidashana waa leeyihiin marka wax dheeldheel oo fidno ma aha lama dhihi karana marka waxaasoo dacwo iyo marka dadkaasoo kale in ilmaha laga reebto iskoolada noocaas manaahijtaas iyo dadka qaabkaas wax ku dhigay la yaqaan inaan ilmaha loo geysanin qof laga naxayana looga naseexeeyo waxbarasho adduun tahay waxbarashada adduun cunugaa akhlaaq xumada oo kasoo dhaxlaya ka daran laakiin inaga weligeen baad waxbarashada adduunan qiimay jirnay inta aan ognahay waagii dawladda jirta waxaan xasuusanaa iyadoo dadkii gabdhihii laleeyahay iskoolka ma dhigan kartaan xataa gacmo dheere shaati gacmo dheere ma soo qaadan kartaan yani maahan fiiri xijaab ma ahan dal islaamay joogtaa dadka eh, dawladda muslimiin ay sheeganaya dalkii dadkiisa waa wada islaam boqol kiiba boqol muslimaa lagu leeyahay gabadha inay soo qaadato khimaar ama iyo gacmo dheere looma ogola markaas dadku waxay leeyihin marka san yeelna daruuro waa qaarkood dikan iskoolkia laga bixina maxaa mustaqbal u noqona iskoolkuna qasab ma ahayn markaas ninkii rab waa ka hari karaa marka maxaad lagu dhaafa marka iskool wax lagu dhaafa ma xilligii berigaas dadkii yan naagihii iska dhaafay oo macsida iskaga sameeyey oo daruuro waay waxaas dadkii ku banaystay waxa kuma haya waxaan la yaabnoon aragn waxaan aragnaa bacd eh, duwal kufaar duwal badan oo duwal eh, eh, gaalada wadamada gaalada kamid ah qaar wadamada gaalada kamid ah in iskuolka in gabdhuhu ay ku dhigtaan khimaar iyo kale iyo ama marka yani inay ku dhigtaan aan aan mamnuuc ka ahaynaan aragnay kuwii dalalka islaamka isku sheegayana waxay leeyiin gacmo dheerah gabadha ma soo qaada kara waa inay shaati gacmo gaaba iyo ilyar soo qaadata marka waa fasaad cajiib gaaladii waa uga sii hormareen waa gaaladii oo fii cuqdi daarika kugu fasaadinaysa ayaga hadday bilaabayan marka inay ka mamnuucaan xijaabka iskoolada iyo shaqada iyo hadda ay bilaabayan soma jeed anagoo goorma sideed sideetan meeyeed iyo saas aha dalka marka dadku maxay u dhibtoonaan laleeyahay waxyaaba badan dhibka keenay hadda kuwa ayaa qasbaya hadda kuwa ayaa qasbaya oo ayagu dhahaayo eh, wiilasha iyo gabdhaha riwaayadaha isla dhiga kuwa dhaha yaa yaa dirqin cid dirqinaysa mana shaydaan baa marka raban wacan abi saciidin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam qaala nabig wuxuu yiri fi sabaaya awdaas awdaas dadkii laga soo qafaashay laa tuuda xaamilun lama wadiyo mid uurle looma tago oo yaan loo tegin macnaa yaan la jimaacin xataa tadaca ilaa uurka ka dhigta walaa gayri daati xamlin midaan uur lahaynna iyo la jimaacin xataa taxida ilaa ka xaysho xaydatan hal xayd istibraa la yidhaha xukunkan akhrajahu abu daauud wasaxixaakim istibrahana bikrana waa laga rabaa mid la qabayna waa laga rabaa bacd culamaa oo waxaa jira dhahaayo hadday bikra ahayd gabadha istibraa looma baahno waa layska wadan karaa taas madhab oo shaad daciif kol kasta istibra waa la rabaa walaw shaahidun can ibni cabaasin buu leya fi daara qudniy daara qudni sunankiisa ahaaday an abi hurayraa radi alahu anhu an nabiy sal lahu alayh ali wasalam qaal alwaladu waladka lifiraashi gogasho usugnaada oo kusugnaadaa walilcaahiri zaniguna alxajaru dhagax ayuu leeyahay ama alxajaru yani khayba inuu hungoobo wixii uu rabe u waayo muttafaqun alayhi min xadiiihi